bismi illaahi araxmaani iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo lixaad oo suuratul ancaam ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramay dhowr aayadood oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam tasliye loogaga dhigaayo markii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam xariis oo ku ahay inay ummaddiisu ay rumayso isla markaasina waxa weeye gaar ahaan nimankii quraysha ayuu reer mako ay aad i aad uga soo horjeedeen waxaanu soo marnay arrintii ka warramaysa arrintaas casharkeenna horo ilaahay rasuulka naftaada u dhimri ayuu dhahay hana isku kallifi nimankaas allah hadduu doonaayo hidaayadoodow dha ilaahay hanuunka ayuu ku jamci lahay laakiin ilaahay subxaanau watacaala arrintaas ma uusan doonin kolkaasay rumay waayeen hana noqonin buu dhah ilaahay arrintaas midka jaahil oo aan ogeyn ha noqonin buu dhah ilaahay markii sidaas la yidhi haddana ilaahay rasuulkiisa tasliyo kale ayuu isoo jeedinayaa oo ilaahay subxaanahu watacaala hadday kuwaasu ajiibi waayeen kuwo kaloo ajiibaayo oo ilaahay khayr uu la doonayo inay jiraan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala inooga warramaya alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala innamaa in kaleeto maahina yastajiibu waxaa ajiibaaya aladiina kuwa yasmacuuna dhegaysanaaya walmowtaa kuwa dhintay oo kufaarta ahowdha ilaahay yabcasuhumullahu allah ayaa soo bixinaya uma bacdigeeda ilayhi ila ilallaahi ilaahi xaggiisa ayaa yurjacuuna loo celinayaa ilaahay subxaanau watacaala wuxuu noogaga warramayaa dad rasuulka calayhi salaatu wasalaam ajiibaaya inay jiraan kuwa aan ajiibayna ay jiraan oo ilaahay subxaanau watacaala qablihiisa ee qadarkiisa sidaas uu ku dararsaday marka hadda san horuu sheegnay waxay ka mid tahay tasliyadii rasuulkeena loo soo jeedinayay waxa macnuhu ay tahay baa la yidhi nabiga calayhi salaatusalaam ilaahay wuxuu leeyahay iimaan la'aantooda ha ka murgin buu leeyahy ilaahay waxaa ku ajiibaaya oo amarkaaga farsoomaaya mawaaciddana dhegaysanaaya kuwa wax u maqlaaya simaaca qabuulin weeye kuwa aan waxba maqlaynin na ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa soo bixinaya maalinta qiyaamo markaas ayuu camalkooda iyo wixii allaala wixii ka soo fulay ayuu ku jaazinayaa marka rasuulka waxaa loo leeyahay naartu ahal ayay iska leedahay jannaduna ahal ayay iska leedahay qofkii ilaahay hanuun ou ku abuuray waa uu ku intifaacayaa mawaacidda wacdiga ayuu ku intifaacayaa waana nabadgelayaa waxa weeye qofkii ilaahay baadi oo u qadirane mawaaciddu iyo aayaadka ilaahay uma siyaadinayaan ilaa baadi mooye marka ayadan xaqiiqatan markii la fiirshay waxaa la yidhi waxay istidraaj ay la tahay baa la yidhi oo markaas si laga soo haleeshanaya ilaahay qowlkiisa walow shaa allahu la jamacahum calhuda uuna soo dhahay macnuhuna waxay noqonayaan ilaahay ma uusan doonin dadka hanuun inuu ku jamciyo bal ilaahay khalqiga waa qaybiyey oo laba qaybood ayuu ka dhigay qismun liljannati wa qismun linaari saas idoo la ka dhigantaa la yidhi qayb ilaahay janno ayuu u abuuray qaybna naar uu abuuray marka kuwa hanuunka ilaahay subxaana wa tacaala oo rasuulkiisa aqbalaya iyo aayaadka qur-aanka ilaahayna uu hanuunaayo waa qismiga ilaahay jannada u abuuray kuwa intaas waxba aanan ku qaadanayna waa kuwa ilaahay naarta u abuuraa leeyi marka alla wuxuu dhahay inamaa in kaleeta maayna yastajiibu waxaa ajiibaaya ducaa'aka ilal iimaani weeye yeerista iimaanka adigu yeeraysid alladiina kuwa yasmacuuna dhagaysanaaya oo waxa weeye simaaca qabuulin wax u dhegaysanaaye simaaca tafahumin wax kibaarin wax u dhegaysanaya oo faham iyo cibro qaadasho wax u dhegaysanaya kuwaas ayaa ducadaada ajiibaya u dha ilaahay meeshaas marka waxaa weeye waxaa saaran waqaf oo laasima si aan waxaa weeye aan loo isugu cadsin labadan jumlo walmowtaa marka war bilaaba oo cusub weeye walmowtaa kuwa dhintay ayuu dhah ilaahay hadda kuwaan dhintay waxaa loola jeedaa gaalada ayaa loola jeedaa ilaahay amwaad ayuu ku shabahay baa layidhi waxaana loogu shabahaya maqal la-aanta ayaa loogu shabahayaa hadda macnuhu maaha inaysan amwaaddu aysan wax maqlaynin wax way maqlaayaan oo axaadiis badanaa soo aroortay oo saxiixa laakiin waxaa weeye wax ma ajiibi karaan ayaguna sidaan oo kale weye cadamulijaaba weye maxaa yeele hadda gaalada laftirkoodu way maqlaayaan laakiin waxaa weeye wax ma ajiibaayaan iyo munaafiqiintuba markaasuu dhah ilaahay walmowtaa kuwa dhintay yabcasuhumullaahu alla ayaa soo bixinaya aakhiro ayaa ilaahay soo bixinayaa uma bacdiyeeda ilayhi ilallaahi ilah xaggiisa ayaa yurjacuuna loo celinayaa alla ayaa loo celinaya ilaahayaana acmaashooda ku jaasinaya marka dadku waa labadaas qaybood ayaa laleeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay nimankii kufaaru maka ahay lowlaa nuzila hallaa nuzila maa lagu soo dejiyo calayhi maxamed korkiisa aayatun aayad maa lagu soo dejiyo min rabbii xagga rabbigiismaa loogaga soo dejiyo qul waxaa u tira hawdha ilaahay in allaha alle qaadirun allihi kara weeye calaa an yunazila inuu soo dejiyo aayatan aayad uu soo dejiyo walaakina asagahum badankoodu se laa yaclamuuna ma garanayaan aayaddaas mas-uulkoodu balaayo inay ku tahay maxaa yeele aayaddii haddii la beeniyo halaag ayaa ka ratib maaya waxyaabihii markaasay iktiraaxo jireen ayagoo markaasi ay la tahay inay arrintaanu dhici karin ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramayaa marka nimankii kufaaru maka ahay ayagoo waxaa weeye inkaar samaynaaya oo inkiraaya mucjisaadka rasuulku uu la yimid calayhi salaatu wasalaam ayay hadalladan yidhaahdeen maxaa yeele waxay ka yeeleen waxa nabigu uu la inuu sixir u yahay oo kuhaano u yahay waxyaabo kale ayayna raadinaayaan alla markaa wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waqaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay kufaaru mako lowlaa nuzila hallaa nuzila maa lagu soo dejiyo calayhi muxamed korkiisa aayatun aayad min rabbii xagga rabbigiis maa looga soo dejiyo waxay leeyihiin naaqadii nabiyullaahi saalix oo kale iyo ushi nebiyullaahi ciisa iyo yedi iyo maa'idadii nabiyullaahi ciisa waxyaaba noocaasa ayay leeyihiin saasay ka wadaan weye iyo naartii nabiyullaahi ibraahim ka dentay iyo bisti loo dhalaaliyey nebiyullaahi daawuud waxyaabahaasay sheegayaan mucjizaat alambiyaa weeye marka waxaa weeye rasuulka calayhi salaatusalaam mucjizaadkiisii ayay waxay ka dhigeen wax adab hoo aan jirin weeye markaasay waxay dalbaayaan waxyaabo kaleentooday raadinayaan laakiin ilaahay subxaanau watacaala ayaa quluubta tiray oo markaasi waxaynaba kale aqoonin mucjisaadka rasuulka calayhi salaatusalaam iyo ambiyada kale mucjizaadkooda isaba kala garanayn maxaa yeele mucjisaadka nabigeenna calayhi salatusalaam mucjiso kasta ayagaa ka sareeya ayagaa ka la yidhi marka ilaahay wuxuu idhi sidaasay yidhaahdeen maa lagu soo dejiyo maxamed korkiisa yidhaheen aayad xagga raggiis maa looga soo dejiyo markay sidaa dhaheen ilaahay rasuulkiisa wuxuu dhahay qul waxaa u jiraa saydka maxamedkaahow in allaha alla qaadirun allihii kara weeye calaa an yunazila inuu dejiyo aayatan aayad uu dejiyo taksiifna waa la akriyaa calaa an yunzilana qira'a waa jirtaa aayatan aayad oo waxay ayagu ikhtilaacanayaan walaakina asharahum badankooda utadha ilaahay laa yaclamuuna ma ogsoona ah, waxaysan garanaynin ana nuzuulahaa balaaun calayhim aayaddaa la soo dejiyey inay balaayo ku tahay liwujuubi halaakihim weeye halaagooda ayaa ka waajibaaya haddii waxa weeye ay diidaan marka dhibaatay ku tahay waxyaaba ayaga dhibaata ugu sugan tahay ayay wacanayaan wamaa min daabbatin daabadima aysan ahaanin buu dha fi fil arlada dhexdeeda walaa daa'irin mid duulaayana ma uusan ahaanin daa'irkaasoo yadiiru duulaaya bijanaaxayhi labadiisa garab ku duulaaya ilaa hoy ahaadeen umamun ummadayaalo weeye amhaalukum idinka masalkiinna howdha ilaahay maa faradnaa ugama tegin ow howdha ilaahay filkitaabi kitaabka dhexdiisa min shayin shay ugama tegin howdha ilaahay uma bacdiyeedow howdha ilaa rabbihim rabbigooda intikaa ayaa khalaa'iqdaas yuxsharuuna loo kulminayaa markaasaa ilaahay dhexooda xugminaha u dha ilaahay subxaana wa tacaala alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wamaa min daabatin ow dha ilaahi daabad ma aysan ahaanin buu dha ilaahi mintaana waysfasila weeye maadaama waxa weeye nafyiguu ka hormaray wamaa min daabatin waa kalaam oo musta'nafa waxaana meeshaan loo keenaa layidhi qudrada ilaahay kamaalkeeda in la caddeeyo ayaa meeshaan loo keenay iyo cilmiga ilaahay wascigiisa iyo maamulka alleh inuu maaragtay cid walba uu ku fulaayo markaasuu alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala wamaa min daabbatin owdha ilaahay daabbadi ma aysan aanin daabad waxaa la yidhaahdaa kullu maa yadubbu calaa wajhi alarli arlada dusheeda wixii ku tukubaayo oo ku socda ayaa daabad la yidhaah fil arli dhulka dhexdiisa owdha ilaahay iyo walaa daa'irin mid duulaaya daa'irkaasoo yadiiru duulaaya fi lhawaayi shimbirta hawada ku duulaysa ama wax kastoo hawada ku duula bijaahay labadiisa garab ku duula duulaa ilaahay ilaa ay ahaadeen isbaad weeye umamun ummadayaalo weeye oo amhaalukum idinka masalkiina wixii hadda markaasi waxa weeye idinka soo haroo bani aadama oo koonkaas waxa weeye hawada wax ku socda iyo wax bariga dhulka ku socda waxa weeye kulligoodba waa ummada sidiila ilaahay oo waxa weeye sida idinka laydiin maamulaayo ayaa ayagana ilaahay subxaana watacaala u maamulayaa marka hadda culummadu waxay yidhaahdeen waxa ilaahay abuuray dhammaantooda allah caza wajalla kama baxa yidhaahdeen wax soconaaya ee wax duulaaya dheheen waxa ilaahay abuuray laba qaybood kaliya weeye wax soconaayo iyo wax duulaayo weeye marka hadda xayawaanka baxda ku jira waxay haleeshiyeen culummadu duyuurtay haleeshiyeen inuu ka mid yahay maaragtay waxa duula maxaa yeele biyaha dhexdooda ayuu markaasuu ku duulayaa weye sida shimbirku waxa weeye hawada ugu duulo ayaa malayga iyo xayawaanka badda joogoo dhan ayaguna biyahaas dhexdooda saa ayagu duulaayeen marka waxay ku xisaaban yihiin duyuur ayay ku xisaaban yihiin sidaa markii ilahay uga warrama alla wuxuu yihi maa farradnaa ugama tegin owdha ilaahay fil kitaabi kitaabka dhexdiisa min shayin shay ugama tegin owdha ilaahay shay aan ka tagna ma jirtowdha ilaahay oo wax walba waxa weeye kitaabka waa lagu qoray marka hadda maa farradnaa ayuu dha ilaahay kama tegin filkitaabi kitaabka kitaabkan culummadu waxay yidhahdeen kitaabkan waxba loogaga tegin waxa waa looxulmaxfuud ay yidhahdeen looxulmaxfuud ayaa loola jeedaa maxaa yeele looxulmaxfuud waxaa ku yaala wixii ilaahay subxaana wa tacaala maqaadiisiisa oo dhan ayaa ku yaalo wax walbaa laga helahay yidhahdeen culummada qaarna waxay yidhahdeen kitaabka qur-aanka ayaa loola jeedaa haddii hadda marka looxulmaxfuud la yidhaha horta looxulmaxfuud waa loo xilli xifdiyey oo shayddaan ayaa laga xifdiyey iyo waxaa laga xifdiyey taqyiir iyo tabdiil ayaa laga xifdiyey waxaa la yidhi waa jawhar oo cad oo samada saabicadaa korkeeda aa yidhi dhuulkiisu dherarkiisuna wuxuu la egyahaa yidhi samada iyo arlada intuu udhaxaysaa layidhi arligiisuna waxuu la egyahaa layidhi maa bayna almashiq waalmaqribi mashiq iyo maqrib wuxuu dhexeeya haddii marka loola jeedaa layidhi kitaabkan looxulmaxfuud cumuumku waxa u noqonayaa daahir iska muuqda u noqonayaa oo waxaa ku yaallaa la leeyahay shay walba caddayntiisa weeye maa kaana wamaa yakuunu wamaa huwa kaa'inun wixii ahaaday iyo wixii ahaa doona iyo wixii markaasi waxaa weeye hadda jira wixii horay u ahaaday oo maadiya iyo wixii mustaqbala iyo wixii xaalaha intaba waa laga helayaa culammada qaar waxay yidhaahdeen kitaabka waxaa loola jeedaa qur-aankaa loola jeedaa qowlkaas haddii la qabto maa faradnaa fi lkitaabi min shayin waxa weeye wax kasta oo khalqigu u baahan yihiin umuurahooda ugama teginaa laga wadaa haddii masalan ba la yidhaha kitaabka qur-aanka wax kasta oo maaragtay masalaha laga heli maayo ee waa sidee waxaa la leeyahay qur-aanka waxaa maaragtaya axaadiista iyo kulli iyo wixii markaas si laga ikhtiraacda isaga ayaa lagu kamilay maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatu salaam baa xadiis waxau dhahay qur-aanka ayaa laysiiyey wa milahu macahu ou dhahay isagoo masalkiisana micigiisa yihiin marka taasna waa la dhihi karaa laakiin waxaa loo badan yahay kitaabkan inuu looxul maxfuud uu yahay uma ilaa rabbihim rabbigooda intikaa ayuudha ilaahay khalaa'iqdaas owdha ilaahay ayaa yuxsharuuna loo soo kulminayaa meeshaa ilaahay agtiisa subxaanau wa tacaala maalinta qiyaama maxkamadda alleh ayaa la keenayaa weeye marka hadda waxaa weeye axwaashooda oo aakhira ayaa la caddaynaya markii ilaahay uu caddeeye khalaa'iqdaas axwaashooda oo adduunyada weeye marka waxa weeye dhexooda ayaa la xugminayaa waxaa la yidhi rida oo garooman waxaa loo qisaasaya ha la yidhi oo waxa weeye looga qisaasayaa sida gees kale wixii ay ku samaysay ah, ayaa loo qisaasaya laakiin xayawaanka waxaa loo leeyahay kunuu turaaban ayaa la dhahaya axaadiista nabiga calayhi salaatusalaam ayay ku soo aroortay in markaasi waxa weeye markii qiyaamo laysugu tago khalaa'iqda markaasi oo waxa weeye xayawaanka maalaa in waxa weeye ridi geesa la heeday si garoomanay hersisay amba sacigiisala si u hersiyey ayaa laysu qisaasayaa halayidhi maxsharka inta la joogo marka arrintaasna haddaan ayagu mukallafiin maahan laakiin waxaa la tusinayaa cadliga ilaahay ayaa la tusinayaa kuwa mukallafiinta weye inaa markaasi waxaa weeye cidna aan la dhaafi doonin ayaa lay tusinayaa oo waxaa weeye cuqaladi ayaa markaasaa arrintu ayagaa lagu jeedaa oo ayagaa loogu marmarsiyoonayaa alla wuxuu yidhi subxaana watacaala tacaala kuwa kadabuu beeniyow dha ilaahay biaayaatina aayaadkayna qur-aanka ah summun ayuu dha ilaahay waa kuwa maqalla ayuu dha ilaahay waaladiina kuwa ayuu dha ilaahay kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayna beeniyow dha ilaahay summun waa kuwa maqalla waxay ka macqalla yihiin aayaadka simaacooda maqalkooda inay simaaca qabuulin si oo maaragtay ay aqbalaan ay u maqlaan taa ayay maaragtay ka dhegalayihiin ow dha ilaahay wa bukmun waa kuwa afla ayuu dha ilaahay waxay ka yihiin xaqa inay ku dhawaaqaan wa bukmun ow dha ilaahay waa kuwa afla ow dha ilaahay canu nutqi bilxaqi xaqa inay ku dhawaaqaan ayay ka aflayihiin fi dulumaati ow dha ilaahay mugdiyaalo kuwa ku sugan weeye fi dulumaati ow dha ilaahay mugdiyaalo kuwa ku sugan weeye oo waxay ku sugan yihiin dulumaatulkufri ayay ku sugan yihiin weye ah, dulumaatulkufriay ku sugan yihiin fi dulumaati ow dha ilaahay bugdiyaalo kuwa ku sugan weeye oo dulumaadkan waa dulumaatulkufriga weeye man yasha illaahu alla ruuxii ou doono inuu baadiyeeyo yudlilhu alla waa baadiyeynayaa marka hadda waxa weeye arrintaane baa qadara baadiye weeye alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala man yudlilillaahu alla ruuxi ou baadiyeeyow dha ilaahay man yudlilillaahu alla ruuxi ou doono baadiyeyntiisaan dhiilahay yudlilhu alla waa luminayaa man yasha illaahu ruux alla uu doono id laala weeye inuu lumiyo yudlihu ilaahay waa luminaya waman yasha ruuxii alla uu doono hidaayadiisani oo ilaahay hanuun uu la doonaayo yajcalhu alla wuxuu yeelayaa calaa siraadin dariiq korkiisa ayuu yeelayaa dariiqaasoo mustaqiimin oo toosan marka wax walba ilaahay baa doona oo waxa weeye baayiduna waxa weeye doonis alla weeye hidaayaduna waa doonis alla oo qofkii ilaahay subxaana watacaala inuu baadiye uu doonaayo waa baadiyeynaya qofkii ilaahay uu doonaayo inuu hanuunshane ilaahay dariiq mustaqiima ayuu yeelaa diinta islaamka ilaahay subxaana watacaala kuwa ilaahay hanuunka la doono ilaahay aan ugu daro qul waxaa tidha hawda ilaahay sayidka maxamedka ahow ara'aytakum bal iiga warrama in ataakum haddow idiin yimaado cadaabullaahi ilaahay cadaabkiisa oo adduunyadan idinkugu yimaado ow ambase hatadkumutaacatu saacadda qiyaamada idiin timaado akayrallaahi ilaahay kayrkiisa miyaa tadcuuna caabudaysaan in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaayo nimanka hadda kufaarta ahayoo gaar ahaan kufaaru mako ayaa ilaahay sidasa leeyahay nabiga calayhi salaatusalaama xujadan ku og la leeyahay ayadoo markaasi ay tahay calaa sabiili takwiif oo la cabsi gelinayo weye oo haddana la haydaastaynaayo kufriga ilaahay subxaana watacaala iyo rasuulkiisa ay ku kufayeen ayaa alla wuxuu yihi qul waxaa u tidhaahdaa ara'aytakum bal iiga warrama oo ii sheega in ataakum haddow idin yimaado cadaabullaahi ilaahay cadaabkiisa uu idin yimaado oo cadaabkii ilaahay adduunyadaan oo idinkula dhaco ow amase atadkumu saacatu saacadda ay idiin timaado oo shamlinaysa oo si kadaa idinkugu timaado akayrallaahi ilaahay kayrkiisa miyaa tadcuuna caabudaysaan oo markii arrintaasu ay dhacdo ma ilaahay kayrkiisa aad caabudaysaan ama tadcuuna macnaha aad baryaysaan weeye maxaa yeele baryadu walaftirkeedu cibaado weeye in kuntum haddaad ahaateen ol ilaahay saadiqiina kuwa run sheega haddaad oo aad ku run sheegaysaan asnaamu inay idin anfacayso markaas de waxa weeye caabuda ama barya wey hadday wax tarayso wey bal iska daaya ayuu dheh ilaahay iyaahu alla oo kaliya weeye ayaa tadcuuna caabudaysaan ama aada baryaysaan shadaa'idda marka lagu jiro fayaskifu dabeedna alla waa faydayaa maakii tadcuuna aad ka baryaysaan ilah isaga xaggiisa amase fayasifu alla waa faydayaa maakii tadcuuna adigu yeeraysaan ilayh isaga xaggiisa oo ah markaasi inuu idinka faydo oo lur iyo wixii lamid ah weeye bana ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala iyaahu alla oo kaliya ah, asnaam iyo waxaad caabudaysaan iyo wax ilaahay keyrkiisa oo ma jirto bashaana waxaa weye lilraab alintiqaali weeye waxaa laga guurayaa nafyigii ah, oo la anfiyo maaragtay ah, oo laga ogaaday istifaamta laga ogaanayey akayrallaahi tadcuuna ilaahayna soo dhahay waa maya weye markaas ilaahay kayrkiisa ma caabudaysaan bale iyaahu alla oo kaliya weeye ayaa tadcuuna caabudaysaan oo ilaahay keligiisa ayaad baryaysaan weye ah, ilaahay keligiisa ayaad kusoo soo haraysaan maxaa yeele waxaa caddaanaya oo idinka hor muuqanaya inaan ilaahay kayrkiisa waxba uusan tari karin fa yasifu dabeedna alla waafaydayaa maakii tadcuuna aad ugu wacaysaan ilayhi xaggiisa inuu idinka faydo fayakshifu alla waa faydayaa maakii tadcuuna aad ugu yeeraysaan ilayhi xaggiisa an yashifahu cankum wayaamaasgoorsa inuu idinka faydo oo nur iyo wixii lamid ah wey markaasaa alla idinka faydayaa ah, shadaa'idda markaasi waxa weeye oo idin haysata ayaa idinka qaydaya waxaa kamid a maralkaa kamida mida fakrigaa ka mida wax kastaa ka mida wax kastoo dhibaataa ah. alla subxaana wa tacaala ayaa qaadi kara weye waa markii ilaahay subxaanau watacaala uu doono inuu kasfiyo weye haddii alla uusan dooni inuu kasfiyane cid kasbi kartaa ma jirto weye wa tansawna waad ka tegaysaanw ilaahay in shaaa markaasuu alla ku deri ah, in shaa alla haddau doono kasfigiisa weye wa waadna ka tegaysaan waad halmaamaysaan macnaa tadrukuuna weye wa tansawna waad ka tegaysiinow ilaahay maakii tushrikuuna alla aad ugu shariig yelaysid ah, markay runta arrintu ay gaarto waxa ilaahay aad garab dhigaysaan waa iska tegaysaan watansawna waa iska tegaysaan maakii tushrikuuna allaad ugu shariig yeelisiin oo asnama weeye falaa tadcuuna wici maysaan maxaa yeele insha allahu tacaala waxaan tegi doonaa markii waxaa weeye badaha iyo markaasi ay ay ku safraan oy doomad ay qaataan ilaahay wuxuu dhahay subxaanau wa tacaala fa idaa rasuguu fi lfulki dacawullaha mukhlisiina lahu diin markii waxaa weeye badaha ay fuulaan oy dooman qaataan haddii waxa weeye dabaylo iyo ay soo weeraraan oo khatar ay galaan waxaa ku tegi doonaa haddii ilaah yidhaahdo mushrikiintu asnaam yaryaray wada jireen asnaamta badday ku tuuri jireenaa layidhi markaasaanay waxaa weeye ilaahay baryadiisay kusoo hari jireen kolkaasaa laga faydi jiray ah, dacawu llaaha mukhlisiina lahu diinowdha ilaahay falamaa najaahum ila albari bariga markaan usoo kornay soo baxaana ilaahum yushrikuuna markaas way shariigi ilaahay oo meeshoodii bay ku laabanayaan marka hadda waxaa taasaa ilaahay ka warramaya hadday arrintu shiddadu ay caddaato inay markaasi waxa weeye ilaahay keyrkiisii ka tegayaan wala wallaahi qad xaqeeqaha yuu dha ilaahay arsalnaa waanu dirnow dha ilaahay ilaa ummamin ummadayaala oo min qablika adiga hortaada ahaaday rusul ayaanu u dirnay wayna beeniyeen ayaa ku jirta fa akhadnaahum dabeedna waanu qabannay bilba'saa'i baas ayaanu ku qabannow dha ilaahay iyo walla raa'i dur ayaanu ku qabannay lacallahum bal inay yatadarraxuuna ay isduleeyaan oo ilaahay usoo noqdaan marka hadda aayaddan waxaa weeye tasliyo ayay nabigeena calayhi salaatusalaam u noqonaysaa oo waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala rasuulkiisa ayuu wuxuu ugaga dhigayaa tasliye ayuu ugaga dhigayaa nusuulu shadaa'idi bihim weeye shadaa'idda markaasi waxaa weeye oo ku soo degaysa inaa markaasi waxaa weeye haddii shadaa'id ay ku timaado aysan asnaan milicsanaynin oo ilaahay kaliya ay baryayaan ayaa alla noo soo sheegay arrintaasuna markaasi cinaad ay ka tahay marka hadda cinaadkaas inay ummadihii dhammaantood soo qabi jireen ayaa rasuulka loo sheegaya arrintaas qoladii samaysane halaag ugu dambeeyey kuwaana sida ay noqon doonaan alla wuxuu yihi walaqad xaqeeqea arsalnaa waanu dirnay ilaa umamin ummadayaal xaggooda oo min qablika adiga hortaada ahaaday rusul rusulanaa ku qadeen rusul ayaanu dirnay way beeniyeen faaqadnaahum dabeedna waanu qabannow dha ilaahay bilba'saa'i baas ayaanu ku qabanay baaska waxaa kamida mida weeye shiddatulfaqri weeye faqri daran ayaa lagu qabtay maxaa yeele faqriga daran waa baas weeye iyo wallaraa iyowdha ilaahay lur ayaanu ku qabanay lurku waxaa weeye maaragtay maralka ayaa kamida cudurka weeye lacallahum inay yatalaracuuna ay talarucaan oo isduleeyaan oo ilaahay ay rumeeyaan falowlaa fahallaa id waktiyow dha ilaahay jaa'ahum oo u yimida ba'sunaa cadaabkayni tadaracuu maxay u tallaruci waayeenoudha ilaahay walaakin kalkeeda ayuudha ilaahay qasad waxaa engestay quluubuhum laabtooda ayaa engestay wazayana wuxuu u quxiye lahum ayaga ashaydaanu shaydaankii maakii kaanuu ahaadeen yacmaluuna kuwa camal falo macaasiya ilaahay wuxuu yihi subxaanau watacaala falowlaa fahallaa id wakti jaa'ahum oo u yimida ba'sunaa cadaabkayni waxaa weeye lowlaadaanu litaxliil weeye marka hadda waxaa meeshaan la ishaarayaa taxliilkaanu inuu bimacnaa nafyi uu yaho nafyi macnihiisa uu yahay ayaa maaragtay meeshaan lagu sheegaya ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala falowlaa fahallaa id waktiowna ilaahay jaa'ahum ou yimida ba'sunaa cadaabkayni talaracuu maxay u tallaruci waayeen macnaha waxaa laga wadaa ma aysan tallarucin weye maca qiyaamilmuqtallaa lah weeye ayadoo wax lagu tallaruca meesha ay yimaadeen walaakin kalkeeda qasad waxaa engegsowdha ilaahay quluubuhum laabtooda angigtay oo iimaanku jilci weysay wazayana wuxuu u qurxiyey lahum ayaga ashaydaanu shaydaankii maakiisaanu aadeen yaxmalun ku camal fala macsida ay sameynaa shaydaan u qurxiy markaas iska laasimaa falamaa goortii nasuu ay halmaameen macnaa ay taraku ay ka tageen weeye maakii dukiruu lagu waaniye bihi maag wixii waanada u ahay oo baaski iyo lurki ahay waxna ay ku qaada waayeen fataxnaa waxaanu ku furnowdha ilaahay calayhim korkooda abwaaba kulli shayin shay la arkay kulligiis wirdihiisa xataa idaa farixuu marka ay farxeen bimaakii uutuu la siiyey akhadnaahum waanu qabannowdh ilaahay baktatan keda ayaanu ku qabanay fa idaa waktigaas hum ayagu mublisuuna waa kuwa quutowdh ilaahay faqudica waa la gooyowdha ilaahay daabiruulqowmi qoomkii dabadooda alladiina qoomkaasoo dalamuu dulmiyey waa la gooyowdha ilaahay waalxamdu mahadna saabitun lilaahi allah ayuu u sugnaaday calii rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigood ahay ilaahay wuxuu yidhi subxaanau wa markii waxaa weeye ay ka tageen wixii lagu waaniyey waxaanu ku furnowdha ilaahay abwaaba kulli shayin shay laa furuliisa dihiisa oo nimcooyin baa la siiyey markay waana qaado waayeen oo wax walba lagu jahibay waxaanu ku furnowdha ilaahay shay kasta irdihiisa weeye waa la sabaansabayaa maal iyo wax walba waxa gaalada la siina waa lagu sabaansabayaa xataa idaa farixuu markay farxeen oy farixa badarin farax oo kibira ay farxeen farxeenowdh ilaahay bimaakii uutuu la siiyey akadnaahum waanu qabanowdh ilaahay dabtatan tiro ayaanu ku qabanay si fajaa ayaa hal maraan loo halaagay fa idaa wafigaasoo dha ilaahay markii halaagi uu ku dhacay hum ayagu mublisuuna waa kuwa quusto khayro dhammaantiisay ka quusteen faqudica waa la gooyow dha ilaahay daabiruulqowmi qoomkii ciribtoodow dha ilaahay alladiina kuwaasoo dalamuu dulmiga faray aakhirkoodii ayaa la dhameeyey oo waa la jilid gooya wuxuu kufaarahay walxamdu dha ilaahay saabitun lilaahi allah ayuu u sugnaaday alih rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda oo rususha u gargaaray gaaladana halaagay ilaahay ayaa ilaahaasaa mahad iskale ilaahay waa xamdi naftiisa uu ku xamdinayaa gaalada halaageeda iyo rususha gargaarkeeda waxaa ku sugan markaasi tacliim muuminiinta la tacliiminaayo inay ilaahay ku shukriyaan wixii nimcaho saasoo kale la siiyo casharkeena intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaana wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaan raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo lixaad oo suuratul ancaam ka mid ah alla subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo warramay in maaragtay ummadihii rususha loo soo diray markay ilaahay rusushiisa ay beeniyeen in lagu imtixaanay amuuro badan oo waxa weeye adduunyada lagu jarribay markii ay soo noqon waayeen oo ay arrintaas waxba ku qaada waayeen in ilaahay subxaanau watacaala albaab kasta oo maaragtay adduunyaha loo furay markii ay farxeen wixii la siiyey ay ku farxeen farixa badarin ayagoo kibrane alla wuxuu yidhi waxaanu ku waan qabanow dhahay oo cadaab ayaanu ku qabanna si kale ah. markaasay naxariis kasta iyo khayr dhammaantiisay ka quusteen waxaa la ciribgooyow dha ilaahay kuwii daalimiinta tahay xamdina ilaahay ayuu u sugnaaday oo rabbulcaalamiina rususha u gargaaray gaaladana halaagay meeshaa marka waxaynu ka gelaynaa haddane ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam xujo uu u laqinaayo oo markaasi waxaa weeye lagu jihaynaayo mushrikiinta lagu jihaynaayo marka aayaddan waxaa weeye waa tanazulaa yidhi oo ilaahay xaggiisa ka ahaaday gaalada markaas ayaa tanazul ilaahay uula samaynayaa si maaragtay xujo loogu oogaa yidhi intaan markaasi waxaa weeye cadaab aan lagu qabanin oo cadaabkii aan la gaarin ilaahay rasuulkiisa waxau ku dhahay qul waxaa jiraa sayidka maxamedka ahow waxaa u jira ahow dha ilaahay xugunkii gaar ahaan kufaaru mako waxaa u jira ahow dha ilaahay ara'aytum akhbiruunii bal iiga warama in akhada allaahu alla haddou qabto in akhada allaahu alla haddou qabto samcakum maqalkiina ou qabto iyo wa absaarakum aragyaashiina oo wakhatama uu daboolo alle calaa quluubikum laabtiina uu daboolo oo waxba aad gara weysiin man ilaahun ilaah waa kuma ilaahaasoo khayrullaahi ilaahay kayrkiisa ilaahaasoo yaatiikum idinla imaanayo bihi kaasasa idinka qaaday undur fiiriyow dha ilaahay adoo la tacajubaysid kayfa sidaa nusarifu alaayaati aayadaha anugu cadcadayhayno tuma bacdiyadahum ayaguna yasdifuuna ay u jeesanaayaan alla wuxuu yihi subxaana watacaala nimcada markaasi ay haystaan oysan arkaynin ayaa ilaahay subxaanau watacaala u tilmaamayaa taasoo haddii laga qaado cid wax u qaban kartahay aysan jirin maxaa yeele nimco ilaahay uu ku siiyey haddii aad ku shukri weysi ilaahay waa kaa qaadayaa haddow kaa qaadana cid wax ku sii kartaa ma jirto weye alla wuxuu yidhi subxaanau tacaala qul waxaa u tidhaahdaa ara'aytum akhbiruunii bal ii warama bal ii sheega weye in akhada allaahu alla haddou qabo ou qabto in akhada allaahu allah haddii ou qaado ama ou ilaahay qabto samcaku maqalkiina in akhada allaahu allah haddou idinka qaado weeye samcaku maqalkiina oo ilaahay dhegoolayaal idinka dhigo oo ilaahay maqalka idinkaga weeye iyo wa absaarakum aragyaalkiina u dha ilaahay hadda waxaa weeye wa absaarakum ou dhah ilaahay subxaana watacaala absaarta hadda ilaahay subxaana watacaala waa jamciyey samcigana waa la ifraadiyaa layidhi maxaa yeele samcu waxaa weeye waa masdar baa layidhi mana la tasniyeeyo mana la jamcinayaa layidhi saa hadda meelo badana qur-aanku soo sheegi jirnay taasay markaasay ku kala duwan yihiin iyo wa absaarakum aragyaalkiinna w dheh ilaahay oo haddii ilaahay idin indhatira ka warrama weeye wa khatama alla uu daboolo haddana calaa quluubikum laabtiinna uu daboolo oo waxa weeye waxba aad gara weysaan maxaa yeele qalbiga ayaa wax lagu yahay qofka haddii qalbiga ilaahay uu tiro wax uu yahay lama arko intaas haddii laydinka dha ilaahay man ilaahun ilaah waa dha ilaahay ilaah waa kuma ilaahaasoo kayrullaahi ilaahay kayrkiisa oo yaatiikum idinla imaanayo idin keenaayo idin siinaayo bihi ay bimaa akhadahu minkum waxa ilaahay idinka qaaday saad sheegaysiin ilaa hadda ilaahyaal baad sheeganaysiin haddii intaas ilaahay idinka qaado kuwaas wax ma idin siin karaan waxba ma maaragtay ma idin qaban karaan waa maya weye undur fiiriyow dhahay warkaan waa tacjiib lirasuulillahi sal alay wasalam nimankan cibro qaado la-aantooda oo aayadahan ay ku cibro qaada leeyihiin ayaa nabiga calayhi salatsalaam lala cajab keenaya undur fiiryow dha ilaahay mutacajiban weeye adoo la yaabaayo kayfa sidaa nusarifu alaayaati aayadaha anugu cadcadaynayna weeye addalaalaad weeye calaa waxdaaniyatinaa wa qudratinaa weeye dalaalooyinka oo waxdaaniyadeena iyo qudradeena kusaaraynaayo saan uga caddaynayna fiirow ilaahay uma bacdiyadahum ayagu yasdifuuna ay u jeesanayaan oy maaragtay aayadahaas uga jeesana u rumayla yihiin waa arrin markaasi waxa weeye yaaba weye qul waxaa u jira hawdhaadana ilaahay saydka maxamedkaaw an ra'aytakum bal iiga warrama haddane in ataakum haddou idin yimaado cadaabullaahi ilaahay cadaabkiisii baktatan kale uu idinku yimaado oo amase jahratan si cayaana uu idinku yimaado haddana ilaahay wuxuu yidhi waxaa u jira saydka maxamedkaaw an ra'aytakum bal ii warrama akbiruunii weye ah, raadaas mafcuulkeeda koowaad kaafka weye oo meeshana mulaaf ayaa ka xadfana weye markaasoo anfusakum ah mafcuulu saaniguna waa jumlatulistifhaamta weeye ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala ra'aytakum bal iiga warrama in ataakum haddou idiin yimaado cadaabullaahi ilaahay cadaabkiisii baktatan kale u idinku yimaado idinkoo iska jirina ow amase jahlatan si cayaan idinku yimaado waxay kala noqon karaysaa layidhi habeen uu idin yimaado ama maalin uu idin yimaado oo baktatan waxa weeye maalin uu idin yimaado waxaan dhiilahay baktatan waa hawe habeen u idin yimaado o amase jahratanna waxa weye maalin cad u idin yimaado ilaan intaba ilaahay cadaab waa keeni karaa intaasbana waxa weye ummadihi hore waa la soo cadaabo waxna habeen waa la cadaabo waxna maalin waa la cadaabay hal yuhlaku miyaa la halaagayaa waa maye weeye ila alqoomu qoomki mooyaane addaalimuuna oo daalimiinta ahaayeen hal yuhlaku maa yuhlaku weye hashaan waa naafiyo weye hal yuhlaku maa yuhlaku la halaagi maayo ilal qoomu qoomki mooyaane addaalimuuna oo daalimiin tahay oo waxa weeye waxaanu daalimiin ahayne haddii cadaabka alla u yimaado lama halaagayo weye ee cadaabkaas laysku jirid goynaya daalimka ayaa lagu halaagayaa wamaa suu diri maynowdha ilaahay almursaliina kuwa la diray ilaa mubashiriina kuwa bishaaraynaya xaala yihiin mooyaane wamundiriina xaalayihin kuwa digaaya mooye ilahay wuxuu yihi wamaanu sulu diri mayna almursaliina kuwa la diray rususha diri maynowdha ilaahay ilaa mubashiriina xaal idiin kuwa bishaaraynay mooye oo rususha waxa weeye waxaa lala dirayaa bishaaro oo qofkii maaragtay yaa rumeeya jannay ugu bishaaraynayaan wa mundiriina xaal idiin kuwa digaaya mooyaane man kafara binaari qofkii kufriya naaray wada digaayaan marka rusushu waaba sidaas weeye oo dadka qaarna waxa weeye jannay ugu bishaaran waa muuminiinte qaarna cadaabay ugu bishaaraynayaan waa kuwa kufaarta labadaas amrumood ayaaba wadifrood ay tahay faman aamana ruuxi rumeeyow dha ilaahay oo rusushaa rumeeya wa aslaxa hagaajiye camalkiisa falaa khawfun cabsi calayhim korkooda ma ahaanin walaahu mana ahaanayaan yaxzanuu kuwa siilaayodow dha ilaahay marka ilaahay rusushaas lasoo diraayo wuxuu dhahay faman ruuxii aamana rumeeya rusushaas oo wa aslaxa hagaajiye camalkiisa falaa khawfun cabsiyow dha ilaahay calayhim korkooda ahaan mayso maalinta qiyaamuhu la cabsanaayo ayaga cabsi korkooda ma maahan walaahu mana ahaanayaan buu dha ilaahay kuwaasu yaxzanuuna kuwa tiiraanyooda mantii oo jamc noqoto weeye aakhirane waxay adduunye kusoo dhaafeen ka tiiraanyoon maayaan waxa markaasi hortooda ahoo aakhiradina kaba murgaayeenoo waxaa weeye cabsii kama hayso waladiina kuwa kadabuu beeniyow dha ilaahay biaayaatina aayaadkayna yamasuhum waxaa taabanaya alcadaabu cadaabka ayaa taabanaya bimaakii sababkiisa ayuuna ku taabanayaa kaanuu ay ahaadeen bilaa yasdiquuna kuwa faasiqooba ilahi wuxuu yidhi subxaanau watacaala rususha markii alla noo soo sheegay inay maaragtay mubashiriina ay yihiin mundiriin ay yihiin kuwa markaasi waxa weeye loo digaayo ayaa ilaahay nooga waramaya waa kuwa gaalada ahe alla wuxuu yidhi waladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayna beeniyey yamasuhum waxaa taabanayowdha ilaahay alcadaabu cadaabka ayaa taabanaya bimaakii sababkiisa ayuuna ku taabanayaa kaanuu ay ahaadeen yafsiquuna kuwa faasiqa wur ilaahay waa bisaabi fisqin weyni kuwa daacada ilaahay ka baxay cadaab ayaa taabanayow dha ilaahay oo asiibaya bal waxaa u jira hawdha ilaahay subxaana wa waxaa u jira hawdha ilaahay laa aquulu anugu ku qawli maayo lakum idinka idinkuu qawli maayo idin dhihi maayo cindii agtayda waxaa ah khazaa'inullaahi ilaahay khasnadayaashiisa khazaainta ilaahay oo wax ka bixinaya ayaan anugu haayaa idin dhihi maayo walaa aclamu lgayba qaybka ayaan ogahoon oon caalim ku ahna idin dhihi maayo waxa iga ciilan oo aan lay waxyoonin walaa aquulu lakum haddana idin dhihi maayo inii anugu malakun malag ayaan ahay malaa'igta ka mid ah intaas ba anugu idin dhihi maayo waa sidee marka arrintu in attabicu maa attabicu anugu ma raacaayo ilaa maa kii mooyaane yuuxaa ilaya la ii waxyoonaayo in attabicu maa attabicu anugu ma raacaayo ilaa maakii mooyaane yuuxaa ilagee la ii waxyoonaayo qul waxaa u jira hawdha ilaahdana sayidka maxamedka ahow hal hee yastawii ma egyahay al acmaa midka indhoolaha iyo walbasiiru midka wax arkaaya maya afalaa tatafakkaruuna soo fikiri maysaan oo rumaymaysiin ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala waxaa u tidhaahdaa qolooyinkaa mushrikiinta oo ku inkiraaya laa aquulu lakum anugu idinkuu qawli maayo idin dhihi maayo cindii aniga astayda waxaa ah khazaa'inullaahi ilaahay khasnadayaashiisa khasaa'inta ilaahay oo wax ka bixiyo oo risqiga ilaahay ayaan anugu gacanta ku hayaa saa anugu idin dhihi maayo marka waxaa la yidhi aayaddan waxay ka ratibmaysaa ilaahay qowlkiisa saan horuu soo sheegnay wamaa nursilu mursaliina ilaa mubashiriina wamunjiriin oo waxay ka dhigan tahay isagoo dhahayo laysa cala arasuuli ilaa albishaara waa nadaara weeye ilaahay uu leeyahay rasuulka korkiisa maahan ilaa bishaaro iyo digid mooye wadiifadiisana ka mid maahan inuu maaragtay yaa ajiibo waxa markaasi waxaa weeye laga su su'aalaayo iyo waxaa weeye waxa markaasi laga dalbaayo in markaas iyagana waxa weeye oo markaasi falo liannahu laysa cindahu khazaa'inullahi saasoo kale weye marka arrimahaasoo dhan waxa weeye mukallaf kumahan weye oo waxaasoo dhan anigu shuqul kumalihi weye ilaa aad igu kalliftaan weye marka hawshaas waxaa weeye anigu shuqul kumalihi marka ilaahay wuxuu yidhi waxaad u tirahdaa anigu idin dhihi maayo agtayda khazaa'inta ilahay yaa taala walaa aclamu lgayba qaybka ayaan ogahana idin dhihi maayo qaybka mid caalim ku ah ayaan ahay qaybka waxaa laga wadaa wixii aniga iga ciilan oo aan lay waxyoonin hadda wixii nabiga loo waxyooday calayhi salaatu salaam oo qayba waaba loo waxyoodo waa yaqaanaa laakiin wixii aan loo waxyoonin baa loola jeedaa maa qaaba canii min afcaalilaahi wey ilaahay afcaashiisa ilaah adiga su'aashaan waktiga saacadda ilan saacaddu goormay dhexi waxaasay dhihi jireen waa maacadaas soo dega dhihi jireen waxyaabahaas waxaa weeye anigu maaragtay shuqulkumin udhaalay walaa aquulu lakum haddana idin dhihi maayo inii anugu malakun malag ayaan ahay ilaa aad ugu kaliftiin waxaa weye inaan la imaado sifaatulmalaa'ika sida hadda waxaa weeye sucuud samada la koro weye iyo in markaasi waxaa weeye aswaab aan la dhex soconin iyo wax la cuno la waayo iyo wax la cabo marka aayaddaanaa yidhi waxay soo degtaa la yidhi markay dhaheen mushrikiintu haddaad rasuul tahay maxamedow ee maaragtay ah, waxaad dalabtaa hay yidhaahdeen in ilaahay subxaanau watacaala uu noo waasiciyo oo uu na deeqo in ilaahay hisiga noo waasiciyo oo alla markaasi fadligeena uu deeqo saasay yidhahdeen baaye maxaa yeele waxaad maaragtay aad noo sheegtay yidhaahdeen arrintaas yadda ilaahay inay ku jirto adiguna aada wax keenaysid ah. markaasaa nabi waxaa leeyahay arrintaas usheeg waxaasoo dhan biyadilaahi inay yihiin yadda nabiga calayhi salaatu salaam aysan ku jirin qul laa aquulu lakum cindii khazaa'inullaahi taas weye haddana waxay yidhaahdeen baa layidhi waxaad nooga khabartaa masaalixdayna iyo waxa weye waxa na dhibaaya mustaqbalka markaasaa waxaa ilaahay yidhi ilaa markaa waxay ka wada aadaye masaalixdeena iyo waxaana dhibahay noosheeg mustaqbalka aanu maaragtay iska ilaalinayn oo masaalixdu ha noo xasisho dhibkan iska daafacnayn markaasaa nabiga waxaa jira haa layidhi walaa aclamulqayb weye qayb anigu ma garanayo o idiin khabro waxaad markaasi aad haddana waxay yidhaahdeen maa lihaada rasuuli yaakulu dacaamo yamshii fi laswaaq rasuulkan maxaa ku dhacay oo waxa weeye dacaamka cunaayo suuqdana dhex maraayo naagahana guursanaayo markaasee nabiga waxaadi u dhehlaydi walaa aquulu lakum inii malakum intaasoo dhanba saa uga diyaalaye marka sidaas intaasoo dhanba anigu suul ku meligu dhahali rasuulka hawshayduna waa sida tanoo in attabicu maa attabicu anigu ma raacaayo ilaa maakii mooyaane yuuxaa ilaya aniga la ii waxyoonaayo waxa lai waxyoonaayo ma wax kala raaci maayo waxyigaas ilaahay uu keenaayo ayaan raacaya laakiin waxyaabahaad ikhtiraacanaysaan anigu ma raacaayo qul waxaa u jira awdhaadana ilaahay hallee yastawii ma eg yahay alacmaa midka indhoolaha indhooluhu waxaa weeye kaafirka weeye wax indhoolaha waxaa weeye basiiraduu la'yahay basiirada qofku hadduu la'yahay indhoolo weeye indhahan caadiga ahoo qofku uu la'yahay hadduu qof mu'mina yahay oo basiiradiisu ay fiican tahay waxba ka dhibi mayso ilaahay waa tow dhahay fa innahaa laa tacmal absaaru walaakin tacmal quluubulatii fi suduuri w dhahay marka midka acmaha masina iyo walbasiiru midka wax arkaayane waa mu'minka ayaa la yidhi oo ilaahay basiire ayuu mu'minku hadduu xataa indhahan caadiga uu la'yahay waxa weye wax buu arkayaa maxaa yeele qulubta ayuu wax ka arkaa taasaana loo baahan yahay afalaa tatafakkaruunaw ilaahay soo ku fikiri maysiin arrintaas ah, oo markaad fikirtaan aad rumaysaan weeye waadir u digow dhah ilaahay subxaana watacaala sayidka maxamedkaahu bihi bilqur'aani qur'aanka uugu dig alladiina kuwa yakaafuuna ka cabsanaya an yuxsharuu in loosoo kulmiyo ilaa rabbihim rabbigooda loosoo kulmiyo laysa lahum xaal uusan u sugnaanin min duunihi ilaahay kayrkiisa weliyun weli u gargaaraaya walaa shafiicun mid shafeecaana u sugnaanin oo waxa weeye cadaabka ka daafacaya lacallahum inay yattaquuna ay dhowrsadaan oo macaasida ay ka dhowrsadaan qoladaasuu dhahay ilaahay u digow dhah ilaahay waandir digow dhah ilaahay sayidka maxamedkaahow bihi bilqur'aani qur'aanka ugu dig aladiina kuwa yakhaafuuna ka cabsanaya an yuxsharuu in loo soo kulmiyo ilaa rabbihim rabbigooda soo kulmiyo oo qiyaamo maxsharka jira la keeno ah, kuwaas ugu digowdha ilaahay laysa lahum xaal ouna usugnaanin min duunihi ilaahay kayrkiisa weliyun weli ouna usugnaanin macnaha naasir baa laga wadaa walaa shafiicu mid shafeecayna oona usugnaanin oo yashfacu loomaye hadda jumlatu nafsiga saadda ku ahrayna waa xaalo weeye oo yuxsharuu an yuxsharuudaas ayaa laga xaalaynayaa weye waana markaasi maxalulkhawf weeye waxaana laga wadaa mu'miniinta oo cusaadda ahaa laga wadaa meeshaana layidhi mu'miniinta cusaadda ayaa loola jeeda aha layidhi lacallahum waxay mudan yihiin markaad u digto yataquuna inay dhowrsadaan oo ay alla ka baqaan shirkiga iyo macaasidana ay iska daayaan ayaa markaasaa haddii haddii la yidhaha cusaadda la yidhaahdo waa un waxa macaasidaa weeye oy macaasida ay ka fuqaan weeye camal wanaagsan oo saalixan ay la yimaadaan walaa tadruj aladiina kuwii ha burin ow ilaahay yadcuuna caabudaaya rabbahum rabbigooda bilkadaati aroortii iyo walcashii galabtii yuriiduuna xaal ay doonaayaan ow dha ilaahay oo cibaadadaas ay ku doonaayaan wajhahu ilaahay ridiisa ay ku doonaayaan maa calayka korkaaga ma ow dha ilaahay min xisaabin kuwaas xisaabkooda min shayin shay ka maahan oo ilaahay subxaanau wa tacaala ayaa xisaabkooda ku shuqul leh wamaa min xisaabika adiga xisaabkaaguna ma ahan calayhim korkooda min shayin shay kama ahan oo ayaguna kuma xisaabayaan oo fatasruddahu markaas aada buriso fatakuuna aada ahaatidne min adaalimiina kuwa daalimiintaa mid kamid ahaati ilaahay subxaanau watacaala wuxuu la khidaabayaa rasuulkiisa waaqica dhacday ayaana nabiga loogaga warramayaa alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala walaa tadrudi ladiina kuwii ha burin nawdha ilaahay sayidka maxamedka ahu yadcuuna aabudaaya rabbom rabbigooda bilkadaati aroorti iyo walcashii galabti hadda labadan wakti waxaa loo khasisa ayaa layidhi waxaa la yidhi aroorta markii la yidhaha salaada subaxaa loola jeedaa middan kaleentoodna waxaa weeye walcashiina salaatlcasri waayaa la yidhi labadaas wakti waa waktiyaal xasaasiyahoo waxaa weeye malaa'igta markaasi ay kulmaysa weeye oo salaada subaxane malaaigta maalintaan oo dhan joogaysay ayaa maaragtay imaanaysa salaada casirkana waxaa weeye habeenkii malaa'igtii joogaysa ayaa imaanaysa marka waa laba salaadood oo haddana fadli badan oo la yidhahdo salaatulwusqa waa ayaga la yidhaahdo marka labadaasaa loo khadisee cibaadada markasta sii soo gasho oo fadala waa la iska doonayaa yuriiduuna xaal ay doonaan haddana ilaahay oo cibaadoodu ay tahay wejahu ilaahay ridhiisa weye ilaahay keliya ayuu cibaadaysanayaan weye ashyaa kaloo aqraadu dunya uma cibaadaysanayaan marka nimankan hadda laga warramaayo waxay ahaayeen baa la yidhi raggii ahay fuqaraa u muslimiin weeye raggaasay ahaayeen waxaa kamid ahay sayidinaa camaar ibnu yaasir sayidinaa bilaalaa kamid ahay sayidinaa suhaybaa kamid ahay salmaanulfarisiyaa kamid ahay raggaasaa kamid ahay marka nimanka mushrikiinta ahay oo joogi jira mako ayaa dhacniyeen oo dureen nimankaan waxayna nabiga ka dalbeen baa layidhi nabigu inuu buriyo nimanka kan si waxaa weeye ayagu ay ula fadhiistaanoo masjidka looga khaaliyaya nimankaas rasuulka calayhi salaatuwasalaam waxaa la yidhi arrintaas ayuu damcay baa yidhi isagoo markaasi nimankan islaamkooda damcayo nimankan sanaadiidda hadday soo rumeeyaan dadka kaleo waxmagarashadaha raaca isdhahayo ayuu is yidhi amaad magooni ula kirtaa haddii waxaa weeye marka xoogaa aynu bayaanino sida tafaasiirta waaweyn ay dhigayso iyo axaadiisaba waxaa la yidhi nin la yidhaahda aqna ibnu xaabis oo bani samiim ahay iyo nin layidhaah cudbata ibnu xisnin oo bani fazaar ahay iyo cabaas ibnu mirdaas ayaa maaragtaya oo ahay weliba minal mu'alafa dadka qulubtooda dumaysa magambarha u islaamku soo galay oo waxyaabihii jaahiliga ay markaas maskaxda uga jiraan ayaa maaragtaya nabiga calayhi salaatusalaam u yimid baa layidhi waxay arkeen baa lihi nabiga calayhi salaatusalaam isagoo uu la fadhiyo dad oo markaasi kamida ah ducafaa ulmu'miniin xagga adduunyaday ducafa ka ahayn iimaanka loolama jeedo Ah, sida camaar bunu yaasaan soo sheegayna suhayb iyo bilaal iyo ay kamid ahaayeen markay arkeen baa la yidhi nimankaanu nabiga hareerihiisa inay fadhiyaan nimankaanu way xaqireen baa layidhi waayna ku xaqirayaan faqriga ayay haystaan maxaa yeela dadka wax magarasada ahu dadka fuqarada ah ayuu markaas ku faqriga oo ku xaqiraa waxayna yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiow haddaad fariiso laheeday masjidka dhexdiisa ood maaragtay ah, iska fogay laheed nimankaan waraayaxata jibaabihina ilaan iyo jubbooyinkan urka badan oy wataan waxaa weeye waanu ku qaabili lahayn waxaana la sheegaa layidhi waxay wataan jubbooyin oo suuf ahaa layidhi dhawarta maaragtay riyaha iyo maaragtay idaha ah waxay iska leeyaen riixa kariihaa maxaa yeelay dharkii mar walba ayha iska haystaan waxay ku bedeshaan ee ma arkaan maxaa dharka haddii muddo la haysto saas ayuu urayaa weye maxaa yeele waxay ku bedeshaan ma haystaan bay yidhaahdeen waanu kula fadhiisa lahayn waxaad sheegaysaa waanu kaa qaada lahayn markaas ayuu nabigu haw dhaal yidhi calayhi salaatusalaam ma ana bidaari dilmuminiin anigu mu'miniinta ma burinaayo markaasay waxay yidhahdeen waxaanu jecelnahay inaad annaga majis gooniya noo samayso oo carabu ay nagu aqoonsato fadliga aan leenahay maxaa yeele wufuudda carab ayaa kuu imaanaysa waxayna maaragtay waxaanu ka xishoonaynaa inay carabu na aragto annagoo nimankan addoomankaa la fadhina haddii waxa weeye aanu annagu kuu nimaadane waxa weeye waad ka joogsanaysaa haddaan kuu nimaado ayay yidhahdeen nimankan waad ka joogsanaysaa waxaasaa marka fadhi gooni aad noo samaynaysaa haddii waxa weeye annagu fadhigayna aad noo samayso hawshaanna kaa dhamaysanane haddaad doonto la fadhiiso yidhahdeen markaasuu nabigu waxau le nacam markaase waxay yidhaahdeen heshiiskaas noo qora yidhahdeen maxamedow oo warqad noo qor rasuulka calayhi salaatuasalaam warqad ayuu keenay baa yidhi asag waxna ma akrin waxna qori ma hayne sayd cali ayuu u yeeraa layidhi si waxa weeye arrintaasu u qoro sayidinaa jibriil ayaa soo degey baa yidhi oo aayaddan soo dejiyey walaa tadruji ladiina ilaa aakhir ilaaya weye rasuulka calayhi salaatusalaam warqadda ayuu tuuray baa yidhi sida hadda raggan saxaabada ahoo ayaga la sakoonaayo nimankaan sakoonaya ay soo wariyeen warqaddii annagu tuuray dhaheen asaa nabigu calayhi salaatusalaam noo yeeray asagoo markaasi dhahaya salaamun calaykum kataba rabbukum calaa nafsihi raxma asagoo nabigu saas dhahay waa kutubi doonaa macnahaasi marka nabigu waanu la fadhiisan jirnaa markaas kabacdii yidhaahdeen markuu doono inuu nabigu istaago annaga ayaa ka tegi jirnay yidhaahdeen markaasaa ilaahay wuxuu soo diiyaa wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilkadaati walcashiy yuriiduuna wajh waa ku tegi doonaa weye marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaas kabacdi wuxuu ahaa ay yidhaahdeen inuu nala fadhiisanayo ou noo soo dhowaanayo ilaa markaasi jilbayadu jilbihiisa ay ka taabtaan saacaddii markii la gaaray yidhaahdeen oo nagu uu doonayo inuu istaago annagaa ka joogsan jirna oo ka tegi jirnay ilaa markaasna wuu ka kacay oo nabiga markii sidaas la yidhi amarkii ilaahay ayuu saasu raacaba oo saasuu noo dhawri jiray yidhahdeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam nabigana ijtihaaday ka ahayd mooyaane sag asxaabtiisaa nabigu ma xaqiraynin marka saasaa loo baahan yahay dadka mudan oo iimaanka leh in la xariiso oo la qadariyo ayaa loo baahan yahay dad adduunyo lagu raacayo oo sidaas inaan maaragtay waxba layska saarin oon ilaahay subxaana watacaala aan markaasi dan ka markaasuu dhahay ilaahay subxaana wa maa calayka korkaaga maaha min xisaabin kuwaas xisaabkooda min shayin shay ah, haddii baatinkoodu raalli laga ahayn adig waxba kaama saara wamaa min xisaabika adiga xisaabkaagana calayhim korkooda kamaaha min shayin shay oo fatakudahum aad buriso jawaabu nafyigii waaye fatakuuna markaas aadaati min kuwa daalimiinta mid kamid daasas gasho ilaahay yeesa rasuulka dhowra alayhi salaatu salaam wakadaalika sidaasoo kalowdha ilaahay fatannaa waanu jarribnowdha ilaahay bacdahum dadka barkoo bibacdin barka kale ayaan ku jarribnay waxaana laysugu jarribayaa liyaquuluu inay yidhaahdaan kuwa wax la siiyo sharafta iyo wax la siiyo waxa dheeraadka ayagoo inkiraaya kuwa lucafada haa ulaa'i kuwaan miyaa mana allaahu ilaahay uu ku galayaysto calayhim korkooda min baynina xaal ay ku dhexdayna oo ayaga miyaa hidaaye la siiyey say u dhahaan weeye qaala tacaala uu soo qadaray ilaahay wuxuu yidhi alaysa allaahu alla sooma ahan biaclama kii ogsoon oo caalimku ah bishaakirina kuwa ku shukrinaayo ahaa weeye markaas ilahi wuxuu yihi subxaana watacaala arrintaa marka waa imtixaan weeye dadka waa la isku imtixaanayaa fakrigan iyo markaasi waxyaabahan kalo baninimada waa jaribaad weeye oo ilaahay wuxuu yidhi wakadaalika sidaasoo kale taabtaanu fii maxali nasb ay taalaa waa nactun limasdari maxduufin weye wa milu daalika futuun weye fidnayaashaas oo kasaasa masalkeeda oo noosoo hormaray oo waxa weeye akhbaarihii laga soo waray ummadihii horoo tegey fatannaa bacduhaa ilaa ummati weye bacdin waxaanu markaasi waxa weeye jarribaynaa ummaddan muxameda bacdigadan bax kale ku jaribaynaa markaasuu dha ilaahay wakadaalika sidaas kale fatanaa waanu jaridnowdha ilaahay baclahum dadka barkoodi bacda mar kale ashariifu bilwaliic qofka shariifka waxaa lagu jaribayaa midka waliica qaniga faqiirkaa lagu jaribayaa oo waxa weeye masalanba ninka qanigaa waxaa looga hor marayaa iimaanka ayaa loogaga sabdinaya markaasu wuxuu leeyahay say ku dhici kartaa haddii waxaanu khayr yihiin annagaa ku hormari lahayne waxaana saas loo yeela hawdha ilaahay liyaquuluu inay yidhaahdaan ayu shurafaa weye kuwii la sharfay iyo akniyadii ayagoo inkiraaya amaa ulaa'i kuwaan waa sidooda nimankaanu yidhaahdeen kuwaan oo fuqarada oon waxba haysanin miyaa mana manallaahu ilaahay uu ku galladaystay calayhim korkooda iimaanka iyo hidaayada min baynanaa xaalay ku sugan yihiin ma nimanka kanaay dhici kartaa inay annaga markaasi hidaayada iyo hanuunka ay nooga hormaraan haddii waxaa weeye waxay ku sugan yihiin hanuun ay yihiin noogama hormari lahayn maa sabaquuna ilayhidii way waftagi doonaan marka warkaas ayaa ilaahay burinaya oo alla wuxuu dhahay alaysa allaahu alla sow ma ahan biaclama mid ogsoonoo caalim ku ah bishaasina kuwa shukrinaaya haa weye ilaahay subxaana watacaala qofka shaakirta oo ku shukrinaayo alla waa ogyahay adoomankiisa kaas ayuu la hanuuninayaa marka arrintu waxa weeye baninimo kuma xira arrintu qofki ilaahay subxaana wa uu ogyahay oo wanaagsan oo alla u qadiray ayaa iimaan yeelanaya marka casharkeenna intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu